بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد المعرفة والنكرة عشرك أين بلابنا ومعرفة إيا النكرة دي تنقسم waxay u qaybsamayaan alasmaau asmaadu biictibaari almacrifati wanakira xagga macrifada iyo nakirada marka la eegayo ilaa qismayni laba qaybood macrifatin qayb macrifaa iyo wanakiratin qayb tacriifulmacrifati macrifada ayaynu halkan ku tacriifinaynaa almacrifatu macrifadu hiya macrifadu maa wudica waa ka loo dejiyo liyustacmala si loogu isticmaalo fii waaxidin mid bicaynihi cayntiisa mid qura ayaa loogu isticmaalaya wa carafa bacduhum qaarkood ayaa tacriifiyey almacrifata macrifada biqowlihi hadalkiisii buu ku tacriifiyey huwa isagu maaka weeyi laa yaqbalu aan aqbalaynin hiya iyadu maa laa yaqbalu ama huwa maa laa yaqbalu waa ka aan aqbalaynin almuaira asha muairada a kaaan aqbalaynin walaa yaqacu ana dhacaynin makaana maa kii meeshiisa yaqbalu alal aqbalayay macrifada waxaa lagu gartaa alna ma qaato oo imika anta dee alal anta ma odhan karaysid mid al qaatana meeshiisa ma dhacayo anwaaclmacrifati macrifada noocyadeedii baynu halkana ku arkaynaa anwaaclmacrifati macrifada noocyadeedii baynu ku arkaynaa hiya iyadu sittatu anwaacin waa lix nooc addamiiru waa damiirkii waalcalamu iyo calamkii wasmulishaarati iyo ismulishaarihii wasmun mawsuulun iyo ismigii mawsuul walmuxallaa bialkii asha watay walmudaafka loo idaafeeyo liwaaxidin mid min haadihi alhamsa shantan ka tirsan acrafuhaa ka ugu macrifaysan bacda lafdi ljalaala lafduljalaalaha kadib ka ugu macrifaysan ila eeg siday u kala macrifaysan yihiin lafduljalaalaha kadib waa siday u kala macrifaysan yihiin halkan adamaa'ir damiirada ugu macrifaysan alcalamu calamkaa ku soo xiga ismulishaarati ismu ishaaraha ismun mawsuulun ismi mawsuul muxallan bialkii asha watay ama almudaafu mudaafka ama almudaafu ka la idaafeeyo liwaaxidin mid min haadihi alanwaac anwaacdan alkhamsati ee shanta aka loo idaafeeyo fa huwa isagu fii martabati maa kii martabadiisu istaagi udiifa ilayhi loo idaafeeyey ila almudaafka loo idaafeeyo ila damiiri mooyaane oo fa huwa isagu fii martabati alcalam martabada calamka ayuu fadhiisanayaa nakiratun waa nakiradii nakiratun waa nakiradii wahiya nakiraduna kullu ismin waa ismi kaste shaa'icin oo ku faafaya fii jinsihi jinsigiisa laa yakhtasu bihi lama khaas noqonayo waaxidun midi lama khaas noqonayo duuna aakhara ka kale la'aantii magaca aan la kala lahayn ayaa culima la odhanayaa nakiro milu rajulin waa rajuliyo wa farasin faras iyo wa kitaabin kitaab oo kale fa bacdu nakiraati nakirooyinka qaarkood ankaru way ka sii nakiraysan yihiin min bacdin qaarka kale nakirooyinku way kala nakiraysan yihiin kamaa anna bacda almacaarifi sida macaarifta qaarkoodba acrafu ay uga macrifaysan yihiin min bacdin qaarka kale haddaba fa ankaruu nakiraati nakirooyinka waxaa ugu nakiraysan shayun shay shay wax kastaa soo gelaya uma mutaxayizun mutaxayiz wax meel qabsan kara caradkiibaa kolkaa ka baxaya uma naamin haddana naamin wixii ziyaadayey uma xayawaanun haddana xayawaankii uma duu rijlayni wixii laba lugood leh uma insaan haddana insaankii uma rajul haddana ninkii caalimun haddana intaa kadib caalimkii aqsaamulsmi ismiga qaybihiisa biictibaar luzuumi lmacrifa macrifada laasimideeda markaan ka eego wa cadami luzuumiha iyo laasimidaa la'aanteed markaan ka eego kow maa yalzamu mid laazimaya almacrifata macrifada wahiya taasi adamaa'iru waa damiirada weligeedba damiirku waa macrifa nakiro ma noqda sinaba alcalamu waa calamka ismulishaarati waa ismuishaaraha ismun mawsuulun waa ismigiin mawsuul maa yalzamu mid laazimaya annakirata nakirada mid laazimaya wahiya iyadu hayru weeyi milu weeyi alasmaa almutawagila asmaada ku fogaatay weeye bilibhaami ibhaamka intaasi maa yalzamu annakira baynu maa yalzamu nakira waa hayr iyo milu iyo alasmaa almutawagila bilibhaam waa qaybtii labaad qaybta koobaad alif baya qaybta naba weeye qaybta saddexaad qaybi waa macrifa uun waa afarta nambar ee hore qaybina waa nakiro uun waa ayr iyo mil iyo alasma almutawaqila bilibhaan saddexdaasaan ka soo qaadanay maa yataradad bayna almacrifa wanakira qaybna marna macrifay noqon marna nakiro ayay noqon wa hiya alasmaau waa asmaada albaaqiyatu soo hadhay fatakunu macrifatan macrifay noqon fii xaalatayni laba jeer bay asmaada kale macrifo noqon idaa dakhalat calayhi markay dusha ka gasho al sida alkitaab iyo alrajul iyo alqalam iyo albayt iyo alrijlu iyo alra'su oo kale laba idaa udiifad marka la idaafeeyo ilaa waaxidin mid marka loo idaafeeyo min almacaarifi macaarifta asaabiqati horraysay ah sida kitaabi marka yaaludamiir loo idaafeeyo kitaabu haada marka ismu ishaare loo idaafeeyo kitaabu caliyin marka calam loo idaafeeyo kitaabuladii marka ismi mawsuul loo idaafeeyo kitaaburajuli markii mid alwata loo idaafeeyo wayakuunu nakirata nakira ayuu ismigu noqon fii maa almas'alatayni labadan mas'alo waxaa ka soo hadhay asaabiqatayni ee hore sida kitaabun iyo rajulun oo kale haddaba damiirada tusaalayaashoodii ayaynu halkan ku arki doonaa markaan damiirada tusaalayaashooda aragnana calamki iyo ismulishaaraha ayaa labadaas aynoogu xigaya amilatu damaa'iri waa damiirada tusaalayaashoodii ana jaalisun waxaan fadhiyaa amaama daari guriga hortiisa waa anadaa naxnu qaa'imuuna waan taagtaagannahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa naxnudaa anta qaadimun waxaad ka soo gashay min asafari safar antadaa ana qaacidun waan fadhiyaa filbeyti guriga ayaan dhex fadhiyaa anadaa anti qaacidatun waad fadhidaa filbeyti gurigaad dhex fadhidaa antida antumaa labadiinani qaa'imaani waa taagtaagantihiin filfasli galaaska dhexdiisa huwa qaadimun min asafari safar buu ka soo galay hiya qaacidatun way fadhidaa humaa labadani qaari'aani waxay akhriyayaan kitaab allaahi bay can dahri qalbin dusha ka akhriyayaan tusaalayaasha damiirada macrifadii waa kuwa iyo kuwa aynaan sheeginba amilatu damaa'ir almunfasila damaairta munfasilka ah allatii taasoo fii maxali nasbin noqonaysa tani waa amilatu damaa'ir almunfasila allatii fii maxali rafcin iyaaka nacbudu aduun baan ku caabudaynaa maa xayayta maadan salaamin ilaa iyaaya aniga mooye maa akramtu maanan maa akramta maa akramtu maanan maamuusin ilaa iyaahum iyaga mooye labiiyo tobankii noocaa ahaa amhilatu damaa'ir almutasila damaa'irta mutasilka ah tusaalayaashooda allatii fii maxalli nasbin ta fii maxalli nasbin welibana ku imanaysa akramanii akhii walaalkay baa imaamuusay oo fa akramtu waan maamuusay waa ya-da ku jirta iyo ta akhi ku jirta iyo akramtu ta'da iyo hada intuba waa damiiro marartu waxaan soo maray bika adigaan ku soo maray fi ariiqi ariiqaan kugu soo maray waa bika iminka iyo marartu tadeeda labadaba haddaba halkan waxaan doonaynay fii maxalli nasbin baa la rabeeye tusaalaha laftiisa ayaa fii maxalli nasbin aan ahayn haddii aynaan bikada qura aynaan qiimaynin atadriib alawal layliska koobaad istakhrij waxaad soo saartaa khamsata macaarifa shan macrifo mukhtalifa oo wada kala duduwan wasami waxaanad magacowdaa kula nawcin nooc kastoo min almacaarifi ka tirsan macaarifta sacaa rajulu nin baa saciyey birajulin nin kale cinda cumar ibn cabdilcasiis faqaala lahu cumaru baa ku yidhi yaa haadaa kanow in shiita haddaad doonto nadarnaa fii amrika amarkaaga hoos baanu u eegi fain kunta kaadiban beenaale haddaad tahay fa anta daakhilun waxaad soo geli taxta xukmi haadihi alaaya aayaddan xukunkeega qaala tacaala ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow in jaa'akum faasiqun faasiq hadduu idinla yimaad binaba'in war fatabayanu iska hubsada an tusiibuu si aydaan u asiibin qowman qoom bijahaalatin idinkoo waxba ogeyn oo iyagoon waxba ogeyn qoomku oo fatusbixuu aad ahaatiin calaa maa facaltum kaad samayseen dartii naadimiina kuwa ka qoomamoonaya wain kunta saadiqan haddaad niya hunrun sheegaysana fa anta daakhilun waxaad soo gelaysaa fii xukmi alaaya aayaddan kale xukunkeega qaala tacaala alle ayaa yidhi hamaazin waa nin cayb badan mashaain oo aad ugu lugeeya binamiimin iskudirannimada wain shita haddaad doonaysana cafownaa canka waanu iska kaa cafiyey fasakata arajulu ninkiibaa aamusay walam yarudda wax jawaabana ma soo celinin haddaba waxaa lagaa rabaa atadriibu aani layliskaa hore een hadda marayno waxaa lagaa rabaa inaad shan macrifo ah oo kala duduwan aad soo saarto shan macrifo ah oo wada kala duduwan atadriib ahaani layliska labaad ijcal waxaad ka yeeshaa adamiira damiirka fi ljumlai aatiya jumlada soo socda lilmufradati gabadh uma lilmusanaa laba iyo waljamci jamc binowcayhima noocyadoodaba wagayir waxaana bedeshaa maa yaxtaaj ilaa tagyirinka bedelidda u baahan huwa yaqra'u kitaaba kitaabka wuu akriyaa wayanhaa can ilkasali wahsigana waa diidaa maxaan odhanay markaan gabadh ka dhigayo hiya taqra'u lkitaaba watanhaa can ilkasal baan odhanaya laba raga humaa yaqra'aani alkitaaba wayanhayaani can ilkasal haddaan doonayo inaan laba dumara humaa taqra'aani اlkitaaba watanhayaani can اlkasal haddaan rag badan hum yaqra'uuna اlkitaaba wayanhowna can اlkasal haddaan dumar badan huna yaqra'na اlkitaaba wayanhayna can اlkasal aqsaamu lcalami calamkii baynu halkan haddana aynu in allahu tacaala ku arki doonaa qaybaha uu calamku yeelanayo ayaynu bartan ku mari doonaa aqsaamu lcalam waa calamka iyo warbixintiisii huwa calamku ismun waa ismi ismiga oo yucayinu caddaynaya almusama kuu magaca u yahay ayuu caddaynaya bilaa waasitatin waasida la'aanteed ha yaraadee wax waasitaa uu samaynayaana ma jiro calamku kuu magaca u yahay ayuu macrifaynaya waasidina ma jirto ow amase huwa isagu maa wudica waa loo dejiyo lishasin shaksi bicaynihi cayntii wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood biictibaari dalaalati xagga dalaalada markaan eegayno laqabun waa laqab laqab buu noqonayaa huwa laqabku maa ashcara huwa caalamka laqabkii maa ashcara waa ka ku dareensiinaya bimadxin ammaan ow bidamin ama sacay sida zaynulcaabidiin oo kale ama anfunaaqa oo kale zaynulcaabidiinna ammaan buu ku dareensiinaya anfunaaqana cay buu ku dareensiinaya ka labaad ee caalamku u qaybsamaya waa kunya huwa maa sudira waa ka lagu bilowdo biabin ow biummin ab iyo ummo ayaa mid ahaan lagu bilaabanayaa sida tusaale ahaan abulay oo kale ama ummu catiya oo kale ka saddexaad ismun waa ismi huwa ismigu maaka wey laa yushciru aan ku dareensiinaynin madaxan ammaan kuma dareensiinayo walaa daman caytoona kuma dareensiinayo walam yusadar laguma bilaabanin biabin lafdi ab laguma bilaaban wa umin umana laguma bilaaban saddex buu xagga dalaalada calamka inoo noqday yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsamay biictibaari lafdihi xagga lafdigiisana ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsami waa laba qaybood buu noqonayaa biictibaari lafdihi yanqasimu alcalamu calamku wuxuu uqaybsami bictibaari lafdihi xagga lafdigiisana ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin mufradun mufrad sida muxamed iyo cali iyo cumar iyo axmed iyo faatima oo kale iyo wa murakab murakab sida sibaweyhi iyo camraweyhi oo kale laba ayaa haddana mufrad iyo murakab buu inoogu qaybsamay saddexdii hore haddaan laba ku dhufanno lix ayay tiradu sii maraysaa yanqasimu lmurakabu murakabku wuxuu u qaybsamay ilaa maa yeli intan soo hadhay waa murakabin masji murakabin mid la tarkiibiye tarkiiban masjiyan sida siba khaala weyhi murakabin iyo murakab tarkiiban isnaadiyan tarkiib isnaadiya la tarkiibiyey sida taabada sharan iyo shaaba qarnaaha oo kale taabada sharan iyo shaaba qarnaaha iyo murakabin murakab murakabin murakab tarkiiban idaafiyan tarkiib idaafiya la tarkiibiyey tarkiib idaafiya mid la tarkiibiyey sida cabdilaahi iyo cabdiraxmaan oo kale yanqasimu saddex murakab ayuu murakabki inoo noqday saddex murakab buu inoo noqday saddexdii murakab xabadii mufradka nagu gee afar buu noqonaya afartaa waxaad ku dhufataa saddexdii hore ku dhufo afartaa waxaad ku dhufataa baan doonaya ha afartaa saddexdii hore ku dhufo labiiyo toban bay markaa halkaa qaybteedu ay soo maraysaa yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsami biictibaari asaalatihi xagga asalnimadiisa marka la eegayo ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin labada qaybood murtajalin mid murtajala sida isxaaq iyo yacquub iyo ibraahim oo kale iyo manquulin mid banquula sida muxamed oo ismi mafcuul xamada ah laga soo naqliyey nucmaan oo dhiiggaa laga soo naqliyey jacfar oo jeexa yar baa laga soo naqliyey waxyaabaha noocaasoo kale ayuu inoo noqonaya haddaba markaynu labiiyo tobankii labadaa murtajel iyo manquul aynu kusii dhufanno afar iyo labaatan ayuu calamku usoo khulaasoobaya yanqasimu alcalamu weli way socotaa qaybtu yanqasimu alcalamu calamku wuxuu u qaybsami biictibaari tashahusi macnaahu macnihiisa caddaanaya markaan eego wa cadami tashahusihi iyo isagoon caddaanaynin ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kale yihiin calami shakhsin wa calamu shakhsi huwa lafdu waa lafdiga alladii lafdiga yadullu kutusaya calaa tacyiini musamaahu ka magaca loo yahay caddayntiisa tacyiinan muطlaqan si cad loo caddeeyo sida muxamed iyo cali iyo cumar oo kale maalan muxamed cali cumar oo kale ka labaad waa calami jinsin calamuljinsigii huwa lisuurati suuradda alkhayaaliyati khayaaliga ah allatii taasoo fii daakhili caqli caqliga ku dhex jirta walatii taasoo tadullu kutusaysa calaa fardin fardi shaa'icin ku faafaya oo min afraadi alxaqiiqati dihniya xaqiiqada dihniga ah afraadiisa ah calamushasi iyo calamuljinsi labada ayuu calamkii inoogu qaybsamay kolkaa labiyo tobankii afar iyo labaatan baynu haynay afar iyo labaatankiiba haddana labadaa loosii qayb lagu sii dhufanaya sideed iyo afartan qaybood ayaynu haynaa waa usaamo oo kale calamuljinsigii libaaxi sucaalo oo kale dacawadi umuciryad oo kale umuciryad axkaamu calami shasi calamu shaksigu axkaamta uu leeyahay ayaynu halkana ku arki doonaa allaa yudaafo waa inaan mudaaf laga dhigin mudaaf calamkuma noqdo calamushasigu allaa yucarafa bialwa inaan al macrifaynin sixatu wuquucihi mubtadaan waa inuu mubtade noqon karo kownuhu saaxiba xaalin waa inuu saaxibu xaal noqdo xaal oo mutaakhiratin dambaysa oo mutaqadima ama mutaakhira ha ahaata xaaladu ama mutaqadima kownuhu yumnacu waxaa loo diidaa min asarfi sarfiga in wujida haddii la helo maca alcalamiyati calamiyada maciga sababun aakhar sabab kaloo lilmanci ka taaniif fii faatima kownu nactihi nactigiisaa noqonaya macrifa macrifun baa lagu nactiyaya ilaa lixdaa xukun ayaa ka mid a ah axkaamta calamulshasi buu iska leeyahay ah, alaxkaam allafdiya la yidhaahdo atadriib اlawal layliska koobaad istakrij waxaad soo saartaa alasmaaa asmaada iyo walkuna kunyooyinka iyo walalqaaba naanaysiyaha fiima yeli qaaratu aasiya qaaradda aasi awsacu qaaraad qaaradaha iyadaa ugu ballaadhan wahya mahd اlambiyaai waa nebiyada halkii laga diri jiray wa minhum waxaa ka mida ibraahiim اlkhaliil iyo wa muusa alkaliim iyo wa ciisa almasiix min ashucaraai gabayaaga waxaa ka tirsan almujiidiina ee gabayga aadka u yaqaana fi ljaahiliya macdi kariba iyo wamra'ulqays iyo wazuhayr iyo wacalqamat lfaxli min ashucaraai gabayaaga waxaa ka tirsan almujiidiina ee gabayga aadka u yaqaana fi lcasri alcabaasi abu cubaadata albuxturi wa abu ayib iyo wa abu tamaam xabiib binu ws aai xabiib binu aws aaa'i ismu ishaara ismu lishaara ismu ishaarihi baynu halkan ku arkayna culima sidaynu dareemayno ismu ishaaruhu kolley waa qayb macrifada ka tirsan weeye haadaa waa lafdiga haadaaah oo lilmufradi mufradkii u sugnaaday almudakari ee labka ahaa waa mufrad mudakara ayay haadaadu ku dhacaysaa waa nin baa haadaa loo yaqaanaa sida jaaa haadaa kanaa yimid ra'aytu haadaa kanaan arkay marartu bihaadaa kanaan soo maray fahaadaa lafdiga haadaa'ihi fi ljumlai اuulى waa fii maxali rafcin faacil wa fi ljumlai aaniya waa fii maxali nasbin mafcuulun bihi wa fi ljumlai aalia waa fii oo lilmufradati gabadha u sugnaatay almu'anasati dhadiga ah milu jaaat waxaa timid haadihi tanaa timid jaaad haadihi tanaa timid darabtu waxaan garaacay haadihi tanaan garaacay marartu waxaan soo maray bihaadihi tanaan soo maray fa haadihi lafdiga haadihiihi fi ljumlai اluulaa waa fii maxali rafci faacil wa fi ljumlai aaniyana waa fii maxali nasbin mafcuulun bihi wa fi ljumlai aaliana waa fii maxali jarin bilba haadaani waa lafdiga haadaaniya oo lilmusanaa labadii ku dhacaya almudakari ee labka ahaa sida haadaani labadani qaa'imaani way taagtaagan yihiin akramtu waxaan maamuusay haadayni labadan calaa haadayni labadan waxa saaran an yakhruja inay baxaan ow yaskuta ama ay aamusaan fa haadaani lafdiga haadaani ihi fi ljumlai اluulaa jumlada hore waa fii maxali rafcin mubtada jumla aaniyana waa fii maxali nasbin mafcuulun bihi wa fi ljumlai haaliana waa fii maxali jarin bicalaa haataani waa lilmuhanaa labada almu'anasi ee dhadiga ah sida qaalat waxay tidhi haataani labadani maa fahimnaa maanaan fahmin adarsa cashirkii cashirkii maanaan fahmin bay labadani yidhaahdeen waa laba hablood haataani labadani bintaani waa laba hablood oo jamiilataani qurqurux badan laqiinaa waxaanu la kulannay laqiinaa waxaan la kulannay fii haatayni almas'alatayni labadan mas'alo min asucuubati xagga adayga maa laa yakfaa waxaan qarsoonayn xalaltu waxaan ka shaqeeyey xalaltu waxaan ka shaqeeyey haatayni almas'alatayni labadan mas'alo fa haataani lafdiga haddaba haataaniya markaan doonayno falafdu haataani fi ljumlati ahaaliثa fi ljumlati اluulى jumladda koobaad waa fii maxali rafci faacil wa fi ljumlati aaniya jumladda labaadna waa fii maxali rafci mubtade wa fii jumlati و في جملة ثالثna waa في محل jirin bfe و في الجuملة الرaaبعana في محل نصب مفعuل bه haaؤuلaaءi way lafdiga u dambeeyaana waa liljamci jamca muطلqanki oon la kala qaadaynin sida haaؤuلaaءi kuwani طulaabun waa arday callamtu waxaan waxbaray haaؤuلaaءi kuwan aطaalibaati ee hablaha ah marartu waxaan soo maray bhaaؤuلaaءi kuwan fahaaؤuلaaءi في الجuملة الأولى في محaل رفع مبتدأ و في الجuملة الثانية في محaل نصب مفعuuل bه و في الجuملة الثالثة في محaل jri بالباء bac waxaad dhigtaa ardayow fii kulli makaanin meel kastoo khaalin bannaan oo mima yaati waxaa soo socdaa isma ishaaratin munaasiban ismu ishaaro yaroo ku habboon yadhabu wuu tegayaa asaanicu ilaa masnacihi yujiidu way wanaajinayaan addabaakhaani addabka xallaqad waxaa wareegay adaa'irataani laba diyaaradood baa filjawi hawada sare wareegay atalaamiidu ardaydu mujiduuna way wanaajinayaan ashkuru waan u mahadnaqayaa lihaada sadiiq lisadiiqi saaxiibka macruufahu macruufahu wanaaggiisa macruufahu wanaaggiisa nasun litaxliil waa nas yaroo la taxliilinayo mima yuxkaa waxyaabaha laga warramo cani dufayliyiina dufayliyiinta waxaa ka mid a ana axadahu mid iyaga ka mida ayaa saxiba la saaxiibay rajula fii safarihi safarkiisii faqaala lahu rajulu ninkii baa ku yidhi imdi tagoo fashtari lanaa laxman hilibi noo soo iibi walbaloradoo hilibi noo doon buu yidhi lacagtan hooyoo hilibi noo doon faqaala wuxuu yidhi laa ma dooni karayo wallaahi baan ku dhaartay maa aqdir ma kici karayo buu yidhi ma karayo famadaa huwa ninkii laftiisii baa tegey washtaraa hilibkii buu soo iibiyey uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo fabuk inoo jarjar inoo inoo kari faqaala wuxuu ihi laa uxsinu ma wanaajinayo adabka karinta fadabaqa rajulu ninkiibaa kariyey fama qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaago faasrid inoo jarjar faqaala wuxuu ihi ana wallaahi baan ku dhaartay kaslaan waan wahsanayaa fasarada rajulu ninkiibaa jarjaray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi qum istaagoo faqrif inoo soo dardar maraqa faqaala wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka baqayaa an yanqaliba calaa iyaabi dharka inuu igaga daato faqarafa rajulu ninkiibaa soo dardaray uma qaala lahu wuxuu ku yihi qum ilaan hadda istaagoo fakul kaala idha cun faqaala dufayliyu baa yidhi qad wallaahi baan ku dhaartaye istaxyaytu waxaan ka xishooday min kasrati khilaafi khilaafkayga badan ee laka adiga aan ku khilaafayo uma jalasa intuu fadhiistay ayuu fadhiistay fa akalawuna la cunay dufayliyiintii bal ninkaa sheekadiisa ka waran lacag lagama rabin wuxuu lacagtaanaa bixinaya suuqa wax inooga soo iibi lacagtii o dhan baa laga qaaday inuu xun qiimeeyey ahayd wuxuu idhi suuqaba ma aqaan buu markii la soo iibiyena kari baa layidhi weligiiba wax ma karinin buu yidhi markii la kariyena googo baa la yidhi oo oh, googoyntaba ma aqaan buu yidhi mark maraqii keen baa la yidhi oo oh, maraqu inuu igu daataan ka baqayaa buu yidhi ugu dambayntii ayuu ninku yidhi anaa wax kasta diyaariye kaalay soo farxalo ila cun markaasuu yidhi ilahay baan ku dhaartay in badan baan maya ku hadda maya ku odhan maayo buu yidhi wuu la cunay wa aqbala dufayliyun kalaa soo qaabilay ilaa saniicin weliimad fa wajada wuxuu helay albaaba albaabkii oo qadirtuja la xidhay walaa sabiila jidna ma jiro ilalwasuul uu guriga gudihiisa u gaadhi karo tufayliyiintu niman xaragooday ahaayeenoo waraaqo iyo shaabad iyo waxbay qaadan jireen fasa'ala wuxuu weydiiyey jaarkii intuu u wareegey markii gurigii weliimada loo diiday ayuu jaarka u wareegey fasa'ala wuxuu weydiiyey can saaxibi saniic ninkan weliimada leh in kaana lahu inuu u ahaaday waladun ilmo qaa'ibun ka maqan ilmo waddan kale kaga maqan inuu jiro ow shariikun shariik fii safarihi nin ay shirkad wada leeyihin oo safar ku maqan fa akhbaruuhu waxay u warrameen anna lahu waladan inuu ilmo dhalay bibaladi kada waddankaa jooga aahada waraqatan waraaq buu soo qaaday jeebkuu kala qaaday wara ayuu ka soo saaray wadawaaha wuba duuduubayba wa khatamaha shaabadiibuu ku dhuftay walaysa fii badniha waraaqda gudaheegana kuma qorna shayun shayna waa waraaq madhan ayuu intuu galkii ku riday uu ku xabageeyey ayuu shaabad dusha kaga dhuftay wuxuu ku qoray mataqaanaa wajacala fii daahirihaa dusha sare wuxuu kaga qoray ila acaruus aroosaday ku socotaa min akhiiha walaalkeed bayna ka socotaa waa inankii layidhi waddan kalu jooga uma aqbala wuu soo qaabilay mutadalilan isagoo mutadaliloo degdegaya faqacqaca albaab albaabkii wuu qacqac kaga siiyey qacqacatan shadiidatan wastaftaxa iga fura ayuu yidhi wadakara wuxuu sheegay markii layidhi yaa tahayna annahu rasuul inuu ka yimid min cindi waladi rajul ninkan ilmihiisii saaxiibkii ahaayo halkii waddankaasu ka yimid fafutixa lahu lbaabu albaabkii baa degdeg looga furay watalaqaahu rajulu ninkiibaa la kulmay faraxan farxad masruuran isagoo aad u farxsan wa qaala lahu wuxuu ku yidhi kayfa faaraqta waladii war ilmahaygii sideed kaga timid faqaala wuxuu ugu jawaabay biaxsani xaal maantunbu ugu qurux badnaa wamaa aqdiru mase karayo an ukalimaka inaan kula hadlo min aljuuci gaajo awadeed fa amara rajulu ninkiibaa amray biacaami cuntadiiyo faqudima ilayhi waa loo keenay cuntadii meeshii ka dhaqaaqaysiiba ninkanaa loo keenay ilan waa marti ilmihiisii ka yimide uma qaala lahu wuxuu ku yidhi amaa bacaa macaka bikitaab muuna wax waraaqa kuu soo dhiibin buui inankaygi qaala wuxuuhi bala allayna wiii soo dhiibay waraaq wadafaca ilayhi kitaab waraaqdii buu udhiibo halkaa kala baxa buu yidhi waraaqdii buu jeebka ka saaray fa wuxuu yidhi alrajulu ninkii odaygii markuu waraaqdii sidaa u arkay ila alcaruus min akhiihabaa ku qoran maa ra'aytu maanan arag buu yidhi cunwaanan cunwaan mila hada alcunwaan cunwaankan oo kale ah hebel baa soo qoray iyo heblaayay ku socota waxaas ma jiraan waa ila min akhiiha laysa calayha ismu axad qofnaba magaciisu kuma dul qorna qofnaba magaciisu ka soo diray iyo ka loo soo diray toona magaciisu kuma qorna faqaala dufayliyu baa yidhi waasiiduka aan kuugu daro buu yidhi wax kaloo kaa yaabiye annahu inankaagu kaana mustacjilan wuu degdegayey markuu aan soo maray falam yaktub fiihi waraaqda dhexdiisa kuma qorin xarfan xarafna wuu degdegayayoo buu yidhi waraaqda iyadoo madhanunbuu isoo dhiibay welibana aan kuugu daree buu yidhi odaygii buu keenay faqaala lahu wuxuu ku yidhi adufayliyun anta war ma dufayli baa tahay qaala nacam buui haa tufayl baan ahay aslaxak allah allaha ku hagaajiyey faqaala lahu rajulu odaygii baa ku yidhi kulcun laa habiita ku go ilaahay idinkii warcun buu ilahay idinkii ku goe waa sheeko kale kolley waxaynu sheekadan uga jeednaa waxbaan ka soo qaadan doonaa cashirka gudihiisa ah wanadara rajulu nin kalaa sii egay oo mina dufayliyiin ka ilaa qowmin qoom buu sii egay min azanaadiqa dadka gaalada lagu haystaa gaalnimo kufeecalooleedka lagu haystaa yusaaru bihim waxaa loo kaxaynayey ila alqatli meeshii lagu leynayey fa ra'aa fiihim wuxuu ku arkay hayatan hay-a ayibatan wanaagsan wa calayhim dushoodana iyaaban dhar naqiyatan nadiifa ka muuqday fadannahum dufayligiibaa u maleeyey dadkan la laynayo yudcawna in loogu yeedhay ilaa waliimatin xaflad fataladafa u isqarqariyey xataa dakala ilaayuu isku tuuro fii lafiifihim jumladoodii askartii wadadoon arkayn buu isku dhex tuuray askartiina iyagiimay moodeenoo way la kaxeeyeenuun falamaa balaga markuu gaadhay saaxiba shurda ninkii askarigii ee de kan qoorta laga jaray kan qoorta laga jaray markiisii marka la soo gaadhay qaale wuxuu ihi aslaxaka allah allaha ku soobiye lastu ka mid maihi wallaahi baan ku dhaartay minhum ragga la laynayo wa inamaa ana dufayli war dufayli baan anigu ahay danantuhum waxaan u maleeyey yudcawna ilaa saniicin in xaflad loogu yeedhay fadahaltu fii jumlatihim waan isku soo tuuray faqaala askarta ninkii haystay baa ku yidhi laysa haada kaasi maha maa yucfiika kaan kugu cafin lahaa minii xaggayga waxaan kugu cafiyaya ma aha idribuu cunuqahu qoorta ka jira buu yidhi isna ilawaa rag lasoo dembigooga lasoo sugaya faqaala wuxuu ihi aslaxaka allah allah ku hagaajiye in kunta haddaad tahay laabudda markaste faacilankii sidaa samaynaya famur waxaad amartaa asayaafa kan seefta ragga la dhacaya an yadriba baطnii inuu caloosha igaga dhufto bisayfi seef ani caloosha iga geliye qoortayuna igaga dhufanin buuri fainahu calooshani huwa ladii waa kii igu ridi fii hadihi lwarda mushkiladan mushkiladan oo dhan ay keentay aniga calooshuna laiga geliyey buuri seefta fadaxika waxaa qoslay saaxiibu shurda ninkii ciidanka haystay wasaala canhu wuuna weydiiyey faahbaruuhu waxay u sheegeen anahu dufayliyu ninkani dufayli inuu yahay macruufun la yaqaano fakhallaa sabiilahu waddadiisii ayuu sii daayey markaana sheeko kale ayaa halkan iyadana aynu arki doonaa sheekadaa kale waxay leedahay laba nin watasaaxaba waxa saaxiibay axmaqaani laba laba doqon ayaa fii ariiqin meel jida ayay isku raaceen fa qaala axaduhumaa midkood baa ku yidhi lilaakhari kii kale inii atamanaa waxaaniyo ku fikiraa buuloon antaficu bilabaniha caanaheygaan iska intifaacsan lahaa wa hilibkeygaan iska intifaacsan lahaa wa suufiha dhogorteedaan intifaacsan lahaa faqaala lahu saaiibuhu saaiibkiiba soo booday wuuu ku hi saaiibkii wa ana atamana anna waxaan ku fikiraa buu hi qidcaanan xayn idil inaan yeesho oo minadiaabi wadayey ah ursiluha waan ku dili lahaa calaa hanamika arigaagumaan ku dili lahaa xataa laa tatruka minha si ayna ugaga tegin shay aneefna faqaala lahu wuxuu ku yihi wayxaka hoogaagi haadaa min asoxba ma saasaan ku ahayn waxtadama waxaa adkaaday baynahumaa dhexdooda annisaacu doodii iyo almukhaasama murankii uma taraadaya waxay ku heshiiyeen an yaxkuma baynahumaa inuu kala xukumo awalu man yadlucu calayhima cidda koobaade ku soo baxdaa faalaca calayhima waxaa ku soo baxay rajulunin raakibun fuushan ximaaran dameer calayhi waxaa u saaran ziqaani laba qarbadoo min alcasali malaba faxadaaahu way uga warrameen bixadiiayhimaa sheekadoodii isna waa doqon ninkan dameerka watee labada qarbad laba qarbadoo malab ka buuxo qaaniya ayaa meesha u saaran waadnacas laakiin na kala xukun bay yidhaahdeen iyo yeygaa la isku dirayo fanzla ziqayni labadii qarbad buu soo dejiyey wa fataxahumaa afkuu ka furay xataa saala casalahumaa malabkiibu dhulka iyo ciidda sidaa ugu daadiyey cala turaab wa qaala wuxuu yidhi sab allaahu damii waatuu ilaahay dhiigayga ku shubaa buu yidhi mila hada alcasr sida malabkaa waatuu ilaahay u shuba in lam takuuna axmaqayn haddaydaan doqoma ahayn buu yidhi malabkiibuu iska daadiyey wuxuu yidhi dhiigayga wuxuu doonaya inu ha waatuu dhiigaygu dhulka ku daataayo hadalkaasuu kari waayo qarbadkiibu afka ka furay markaasuu dhulkii ku shubay markuu faaruqiyey awaatuu dhiigaygu dhammaan dhulka sinaa u galaa inaad doqoma tihiin buu yidhi saasuu ku kala xukumay labadii qarbadoo madhaan buu alkaa ku tuuray dee malabka ma dhulku ciidu ka soo saari karaa kama soo saari karo waa nacas baa kala xukumay qiso kale ayaynu halkan ku arkaynaa waxaa jira nin boqora ayuu saaxiibkii oo dadka muuqdaya ayaa xanuunsaday ninkan boqorkii ilmo yaroo doqona ayuu dhalay ilmo yaroo nacasa ayuu dhalay markaasuu ilmihiisii doqonka ahaa bu yidhi inankii inuu ninkii xanuunsadee dee khaliifka dee boqorka saaxiibkii ayuu yidhi in ilmihiisii inuu uduruu doonaya orodoo aabba u tag buu yidhi laakiin ilmahani waa nacasoo halka kabaha lagu bixiyu dhex fadhiisanaya waa nacasen waxba kala garanayn wuxuu yidhi aabbaan ku dardaarmee kaalay wuxuu yidhi horta halkaa meel sare markaad boqor markaad u tagto ninka meel sare fuul ilin boqor baato dadku ay ku ixtiraamayaane haye waxaad samaysaa buu yidhi waxaad ku tidhaahdaa waxaad ku tidha dhakhaatiirta ayaa ku yimaada markuu dhakhtar hebel ku yidhaa alla gacan macaana dheh cuntada maxaad isku daydaa suaal buu yii markuu kuha cunta heblaayaan isku daya macaanayo cuntada anaa cuna dheh alla macaana cuntadaasi dheh haye buu yii kii yaraa uu cararay aabbihii meel dheer fuul buu yidhi gidaarkiibuu fantay gidaarkii markuu fantay ayuu gidaarkiisii soo qabso intuu la soo go ayuu kii xanuunsanay dusha kaga dhacay ee sakaraadkaa ah. dadkii o dhan baa la yaabay laakiin waa ina boqoro waa laga aamusay <laughs> markii isagoo sakaraada dusha uu kaga sii dhacay beerka ayaa laga dulkiciyo meel baa la fadhiisiiyey markaasuu su-aal weydiiyey oo wuxuu yidhi wuxuu weydiiyey dhakhaatiirta ayaa kuu yimaada waxa ii yimaada buu yidhi ayo malakulmowdkaa ii yimaada buu yidhi malakulmowdka mubaarakun maymuun alla barakaysnaayo gacan macaanah buu yidhi ilma dhakhtarka aniga iiman jire aabbii taladiisii waa haystaa markaasay dadkii o dhan yaabeen maxaad cunta ku qadaysaa buu yidhi sunta geeridaan ku qadeeyaa buu yidhi allah cuntadaasi macaanaa buu yidhi ayibun acaamun ayibun maxmuud maasha allah dadkii oo dhan ayaa la yaabay waa halkay carabtu ka yidhaahdeen arsil xakiiman walaa tuusiihi qofka caqligale lama dardaaro sidaa iyo sidaa iyo sidaa dhe lama yidha dhe lama yidha waa ceeb weeye waayo qofkan duruuftay soo wajihi doonta miyaad og tahay waa maya wamaridda waxaa xanuunsaday sadiiqu nin saaxiiballa liaxadisaada boqorada midkood fa araada wuxuu damcay an yanfuda ilayhi inuu u digo ibnahu inankiisa liyacuudahu si uu soo buuqdo fa awsaahu waa u dardaarmo waqaala lahu wuxuu ku yidhi idaa dakhalta markaad u gasho fajlis waxaad fadhiisataa fii arfaci mawaadici meelaha ugu sarraysa waqul waxaad ku tidhaha lilmariidi kabuka man yajiiuka yaa kuu yimaada min alatiba faidaa qaala markuu ku yidhaha fulaanu faqul waxaad tidhahdaa mubaarakun maymuun waa mid barakaysan oo gacan macaan uma qul lahu waxaad ku tidhaha maa hidaauka maxaad ku qadaysaa faidaa qaala markuu ku yidhaha kada wakadaa waxa iyo waxa faqul waxaad tidhaha طacaamu maxmuud waa cunto macaan oo wanaagsan fadahaba ibnu inankii baa tegey fadakhala cala caliil kii xanuunsanayey buu u galay uma jalasa wuxuu fadhiistay fii aclىa makaanin meeshii ugu sarraysay famaa labisa ma soo nagaanin an saqطa inuu kusoo duldhaco cala rajuli oo faawjacahu uu xanuujiyo wa qaala lahu wuxuu ku yidhi man yacuuduka yaa kusoo buuqda min alaطiba faqaala wuxuu yihi malakulmowdka soo buuqda faqaala lahu wuxuu ugu yidhi mubaarakun maymuun waa mid la barakeeyey oo gacan macaan uma qaala wuxuu haddana ku yidhi maa ghidaaؤuka qadadaadu waa maxay faqaala lahu wuxuu ugu jawaabay sumu lmowd sunta geeridaan ku qadeeya faqaala lahu wuxuu ku yidhi طaam ayib maxmuud waa cunto macaan oo udgoon wey waaqaama rajulu nin baa beri guri kiraystay guri markuu kiraystay ayuu guriga sakfigiisan sare ayaa jilicsanaa qacqacqac buu bilaabay inuu soo dhaco ayuu sigay kii guriga ka kireeyo kiradii doonaya ayaa u yimid markaasuu lacagtii keen markaasuu haryaan waxaan ka baqayaa guriga sakfigiisu wuu qacqacleeyaaye inuu igu soo dume iga hagaaji kii guriga lahaa baa yidhi war iska daa buu yidhi iska daa laa ba'sa calayka wax dhibanaaya ah guriga ma qabo waayo buu yidhi wuu tasbiixsanaya markuu qacqacqacda hayo iska tasbiixsanayaayo daa kii kale ayaa la fahmo wuxuu yidhi warni waxaan ka baqayaa buu yidhi suu u tasbiixsanayo inay naxariistii ilaahay intay qabato uu igu dul sujuudo guriga ayaan ka baqayaaye iga hagaaji buu yidhi markaa isna waaqaama rajulu nin baa degay waaqaama rajulu nin baa deganaa fii daari daar buu biujratin kiro ku deganaa wa kaana wuxuu ahaa khashabu sakfi igua ahab ahaa ytaarc kii acacleeyo kaiiran in fara badan falama jaa markuu yimid rabudaari kii guriga lahaa yuaalibhu isagoo ka doonayo biujra kiradii qaala lahu wuxuu ku yidhi alix hada sakfa sakfigan hagaaji fainahu yataarc u acacleeyaaye qaala wuxuu laa ba'sa calayka balaaya ma qabe waxba dhib kuguma le fainahu yusabix llaha ilahy yusabixu lilah ilah buu u tasbiixsanaya qaala wuxuu yidhi akhsha waxaan ka baqaya an tudrikahu rafa inay naxariisi qabato fayasjuda uu igu dul sujuudo ninbaa beri dameer xada isna intuu dameer xaday ayuu xaaskiisii u keenay isagoo dameeruu soo xaday sita markaasuu ku yidhi waan inoo iibgeynaya sayladaan geynaya sayladiibuu geeyey markuu sayladii geeya laga sii xaday isagoo faramaran buu soo noqday islaantii baa ku tihi hor dameerka imisaad siisay intuu inagu taagnaa baan soo siiyey buu idhi dee intuu ku taagnaa maxay ahayd tuuganimay ahayd wa waxaa la wariyey ana arajula nin baa salaqa xaday ximaaran dameer fa ata suuqa suuqa ayuu yimid liyabiicahu si uu u iibiyo fa suliqa minhu waa laga xaday acaada ilaa manzilihi gurigiisiibuu kusoo laabtay faqaalat lahu imraatuhu gabadhii baa ku tihi bikan bictahu imisaad soo siisay faqaala wuxuu hi birasi maalihi intuu inagu taagnaa ninbaa beri calooshu xanuuntay shuban iyo calool xanuun baa ku dhacay dhakhtarkuu tegey dhakhtarka markuu tegey buu dhaktoorkii maxaad cuntay ku laoox yar qallashay baan cunay buu yidhi dhakhtarkii baa yidhi ha iska fadhiiso halkan markii uu lahaa caloosha lagaa daweynaya unbuu indhakuul igu keena yidhi indhakuul ninka qabtoo indhaha hagaajiya indhaha indhaha baara indhaha baara indhii markii la baay bu dhakhtaro buu yidhi indhaha kama xanuunsanaya caloosha ka xanuunsanaya wanku fahmee buu yidhi waxaan isleeyahay laxoox gubatay baad cuntaye inaad iska aragtaan doonayaa buu laxooxda gubatay oodan dib dambe u cunin kolka xagga indhahaaya ayad ka jirtaaye taa aan horta indhahaaga baada buu yidhi washaka rajulu nin baa ku soo cawday ilaa dabiibin dhakhtar wajaca badnihi caloosha inuu ka xanuunsanayo faqaala wuxuu yidhi milladii keebaad akalta cuntay qaala wuxuu ihi rakiifan laxoox baan cunay muxtariqan gubatay fadaca dabiibu dhakhtarkii baa u yeedhay liyukxilahu si uu ugu kuulo bibiduurin faqaala wuxuu ihi inamaa ashtaki waxaan ka cabanayaa wajaca badni caloosha xanuunkeega laa cayni ishase maaha qaala lahu dabiib dhakhtarkii baa ku yidhi qad caraftu waan gartay walaakin ukxilaka waan kuu kuulaya litubsira si aad iskaga aragto almuxtariqi ka gubtay oo falaa ta'kuluhu aadan u cunin waruya waxaa la wariyey ibnraabiwarawa ibnuacraabi wuxuu wariyey ana rajula ninbaa qaala liakhiihi walaalkii ku yidhi atashrabu ma cabtaa alkhaazira ciirta caano dhanaan ma cabtaabaa lagu yidhi aad u dhanaan oo min alaban ah walaa tatanaxnax ixna ma odhan waaye caanaha dhanaan haddii halkan la cabo halkan istaxaano waad ku dhimanaysaaba waa khatar faqaala wuxu uhi nacam ha anaa cabaya buu yidhi intaan cabo ayaanan ixiix odhanayn fatajaacala waxay isku yeeleen juclan heshiis haddaad ixiix odhan weyda intaad dhanto intaasoo lacaga ayaad yeelanaysaa baa layidhi falamaa sharibahu markuu cabay ayuu aadaahu dhibay markaasuu isirdiina eh, eh, eh, lacagtiibu waayahay faqaala wuxuu kabshun amlax wa nabtun aqbax wa ana fiihi asjax asjax eg xa baa lagu ixiixsadaa kabshun amlax waa wan giirgiira wa nabtun aqbax iyo cagaar foolxun wa ana fiihi asjax anna waan ka dhexiisayaa faqaala lahu akhuuhu saaxiibkiisii kalea ku yidhi qad tanaxnaxta ixiix baa tidhi faqaala si deg deg uu yidhi man tanaxnaxa ka ixiix yidha falaa aflaxa weligiiba dhiibaani maaye buu yidhi hormaanaan ixiisan buu ujeedaa kolkaa wuxuu doonay intii yarayd inuuna seegin moogta as'ila xawla nas waxaan iska rabnaa istakrij min anasi cashara macaarifa toban macrifo ka soo saar sheekada wabayin waxaad caddaysaa nawca khabari kaana fi lfiqrati alkhaamisa fiqrada shanaad nooca khabarka kaani noociisu wuxuu yahay wastakrij waxaad soo saartaa alaaata asmaa yucrabu faacila saddex ismiyo wada faacila wa alaaata afcaalin mabniyati lilmajhuul saddex ficiloo mabniyu lilmajhuula wa khamsata asmaain oo yucrabu mubtada'an wa alaaata asmaain oo yucrabu naa'iba faacilin wa ficlan mudaarican oo mansuuban wa ficlan mudaarican oo majzuuman in sha allahu tacala barta ayuu inoogu joogayaa wallahu tacala aclaa wa aclam